رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaan galnay dagaalkii bader waxaana noogu soo dambaysay in ciidankii muslimiinta ahaa ay soo gaareen jeeshkii ciidankii abi sufiyaan risaaladiisii inay ku soo gaartay ayagoo juxfo jooga la yidhi iska soo laabta ayaguna ay diideen khaasatan abiijahl meeshiina uu usii dhaqaaqay ilaa uu gaaray dhinacii quswaha ahaa ee markaa fogaa kaasoo badar banaankiisa markaa ah rasuulka sala allahu calayhi wasalamna inuu ogaaday inay qurayshi timid muslimiinta ayuu la tashaday abuubakar ayaa hadlay hadal fiican kadibna cumar ayaa hadlay hadal fiican miqdaad baa hadlay hadal wanaagsan hadallada uu dhahayna waxaa ka mid ahaa ku odhan mayna sidii reer binu israa'iil muuse ay dhaheen bax adi iyo rabbiga oo dagaalama annaguna meeshaanaan fadhinaynaa laakiin soco rasuulkii ilaahay horay iyo gabaal iyo labada dhinacba waan kaagala dagaalgelaynaa rasuulka wejigiisa iftiimay sala allahu calayhi wasalam wowna ku farxay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ashiiruu ii ishaara ashiiruu calaya dushayda ayuha almuslimuun muslimiintiyay ii ishaara ayuu markaa rasuulku yidhi mar allaala markuu sida nimankii reer ansaareed nimankii reer ansaareed ayuu markaa rasuulku ula jeedaa waayo saddex raamin oo hadashay dhammaantood muhaajiriin bay ahaayeen nimankii loo soo martiyey gurigoodii la joogay ee dadka soo dhaweeyey waa reer ansaar ayaa marka laga rabaa hadal inay markaa keenaan rasuulku wuxuu yidhi war ii ishaara oo maxaad dhihi lahaydeen idinka faqaama waxaa istaagay sacad ibnu mucaad oo ra-iisul ansaar markaa ahaa wa qaala wuxuu yidhi ka'annaka waxaad moodaa rasuulkii allow sidii adigoo tucaridu sardeedahaya binaa annaga noo sarbeedahaya yaa allah inaad annaga noo jeedaad u eg tahay ashiiruu calaya ayuhannaas taan waxay u eg tahay sidii adigoo annaga noo sarbeebayoo hadal naga raba bina annaga yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay fawalladi macduudkii baan ku dhaartay bacafaka kuugu soo bixiyey bilxaqi xaqee law istacrarta haddaad low istacrarta haddaad nala marto low istacrarta haddii aad rasuulkii ilaahayow na wado oo nala marta bina anaga haada albaxra baddan ee tan ah faqultahu oo aad ku dabaalato ama aad tiinbato la qudnaahu macaka waan kula gelaynaa haddaad rasuulkii ilaahayo nala banbaxdo gelayso baddaan ayada ah oo aad tiinbatood dhex gasho waa kula gelaynaa micigaaga maa takhallafaka kaa dibdhici minaa xaggeenna rajulun waaxidun hal nin oo keliya hal nin oo kaa haraayaa ma jiro wamaa nakrahu mana karahsanayno oo manacayna an talaqa inaad nala kulmiso binaa annaga caduwanaa cadowgeena uga danberito inaad naga horgeyso cadowga aan dagaalamayno berito ma karaxsanayno innaa annagu la suburun ayaan nahay kuwo aad ugu sabr badan fii xarbi dagaalka dad dagaalyahan ahoo dagaalka yaqaanoo dagaalka ku sabraan nahay imaa annagu la suburun kuwa ku sabar badan baanu nahay filxarbi dagaalka suduqun kurrunsheegid badan fi liqaa'i la kulanka aday lala kulmana kuwa ku sheegaan mahoo carar iyo kala orog taana ma naqaano walacalla allaaha ilaahayna waxaa la arkaa an yuriyaka inuu kaa tusiyo minaa xaggeena maa taqarrub bihi waxaad ku qabiibsato caynuka indhahaaga ishaada waxaad ku qabiibsato ilaahayna kaa tusin doonaa fasir bimaa la socodsii rasuulkii allow fasir dhaqaaq binaa anaga nala dhaqaaq oo nawad calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa allahu akbar ilaahay barakadiisa nagu oo nagu dhaqaaji wa wuu yiri fii qaala wixii uu yiri waxaa ka mid ahaa oo kale waladii macbuudkii bacafaka kugu soo saaroo kugu soo bixiyo bilxaqi xaq ku dhaartaye low darabta haddaad garaacdo garaadka daadaha awraha iyo ratiga haddaad garaacdo ilaa barkilkhimaad ilaa meesha lagu magacaabo barkilkhimaad ama khamaad latabacnaaka waa ku raacaynaa meesha hadda aad noo wadda haddaad nageyso oo aan dagaalanno kadibna aad awrka garaacdo muxuu ula jeedaa aad socodsiiso oo safarkaaga aad haddana maskii dhaqaajiso ilaa yaman aad mugayso ilaa barki lagameed meesha lagu magacaabo watabacnaaka waa ku raacayna xaggee noo wadaa'i hadda dagaal ka baxnay lagu odhan maayo fa waa ku farxay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam aad buu rasuulku ugu farxay muhaajiriin hadalkooda ma wuu maqlay nimankii reer ansaar ahaana hadalkoodii wuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad buuna ugu farxay uma qaala kadibna wuxuu yidhi siiruu socda wa abshiruu bishaaraysta fa ina allaha tacaala ilaaha sarreeya qad wacadanii wuxuu ii ballanqaaday ixda taa'ifatayn laba daa'ifadood mid ka mid ah laba midood ayuu ii ballanqaaday guud in la helo haniimo in la helo janno in la helo ixda taa'ifatayni annaha lakum watawaddiina ana hayra daati shawka waatay aayaddu ahayd muslimiintu waxay rabeen midda dhibla'aanta xoolaha inta jidka loo fariista layska soo qaato laakiin ilaahay arrin kaleu meesha ka yaday siiruu dhaqaaqoo socda oo wa abshiruu bishaaraysta faina ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye qad wacadanii wuxuu ii ballan qaaday ixda daa'ifatayni laba daa'ifadood ama laba qaybood mid ka mida inaan helo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laka cani waxaad moodaa hadda inaan anduru fiirinayo al'aana haddeertaan ilaa masaarici lqawmi qoonka dhuldhacooda meesha lagu labdaayo iyo qof kasta meesha lagu dili doono inaan hadda u jidad moodaa yidhi rasuulka sal allahu calayhi wasalam uma intaa kadib taqadama wuu dhaqaaqoo wuxuu usii hormaray ilaa badarin badar dhankeeda fawasalahaa wuu gaaray badar fii nafsi alleyla isla habeenka isla habeenka badar ayuu gaaray allatii habeenkaasoo wasala fiiha ay gaareen gudihiisa almushrikuuna mushrikiinta markay mushrikiintii soo galeen nebiga iyo saxaabadiisana badar bay gaareen fanasala waa degay rasuulka fii daakili maydaani badar badar meesha bannaankeeda ah daakhili maydaani badar badar bannaankeeda daakhilka qariiban meel u dhow min cudwati dunyaa dhinaca dhow cudwati dunyaa meesha ah oo badar miidaankeeda bannaanka wax yar ka ah ayuu rasuulku degay fa ashaara calayhi waxaa u ishaaray alqa ninka lagu magacaabo fa ashaara wuu u ishaaray calayhi rasuulka dushiisa alxubaab bin minyir ninka lagu magacaabo an yataqadama inuu horay u sii socdo weli waatuu yidhi rasuulkii ilaahayow matabbadaan baa arrintan mase waa waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid haddii waxyi uu yahay lagama hadli karo ilaan amar ilaahay waaye haddiise laakiin wixii uusan ahayn oo adiga aad ula jeedda meeshan xeelad iyo dad dagaal meeshu meel la dega ma aha dhaqaaq ayuu yidhi oo ciidanka meesha ha dejinin xabaab bin mundir ayaa arrintaa rasuulka u ishaaray sala allahu calayhi wasalam an yataqadama inuu ka hormaroo horay u sii socdo oo fayansil uu dego calaa aqrabi maa'in biyo meesha ugu dhow min alcaduwi cadowga xaggooda biyaha inuu cadowga ka xigsadoo asaguu uu dago meesha biyaha ugu dhow xataa yasnacu lmuslimuuna ilaa muslimiintu ay samaystaan xiyaadan darar darooyin biyo lagu shubto yajmacuuna fiiha oo ay ku kulansadaanay ku urursadaan almaa'a biyaha lianfusihim naftooda ceelka horay u gal buu yidhi kadibna xiyaad iyo darar ha la sameeyo biyaha ha ku aruursadaana muslimiinta oo wayuqaywiruuna ay markaa baabi'iyaan alaabaara ceelalka oo fayabqa alcaduwu cadowgu ay baaqi ahaadaan walaa maa'a lahu asagoon biyahaysanin fafacala rasuulkuna wuu sameeyey nebigana taladii iyo ra'yigii waa uu qaatay bacdamaa waxwaxyii aan lagu soo dejinin qofka mar allaala markuu tala dhaxalgal ah keeno waa la qaataa waase lagu liibaanaa laakiin maanta waxaan naqaanaa qof kastaa tayda ha socoto looma baahna wa amruhum shuuraa baynahum arrintoodu waa shuura waa isla tushi go'aankii las yidhaahda kan amuu dhaxalgal yahay kaasaa lagu dhaqaaqaa waa wixii nas loo waayo sidaa darteed ayaa rasuulka wuxuu u ishaaray ninkaasaa inuu sameeyo fayanzila inuu dego calaa aqrabi maa biyaha meesha ugu dhow oo min alcaduwi cadowga dhankooda ah inuu cadowga soo socdo biyaha asaga uu ka shigsado xataa yasnacu lmuslimuuna ilaa muslimiintu ay samaystaan xiyaadan meelo darar ah yajmacuuna fiiha oo ay ku arursadaan almaa'a biyaha lianfusihim nafafyaalkooda oo wayuqawiruuna ay qaraabiyaan oo ay baabi'iyaan alaabaara ceelin ceelasha kale oo fayabaqa alcaduwu cadowga uu baaqi noqduu sii jooga meesha walaa maa'a lahu asun biyo haysanin fafacala rasuulkuna wuu sameeyey wabana almuslimuuna muslimiintii waxay dhiseen cariishan cariish ayay dhiseen oo yakuunu u noqdaa maqara qiyaadatihi sal allahu calayhi wasalam qiyaadadiisii maamulkiisa maqar uu u noqdo makaan ileen ciidanka meel laga maamulaa loo baahan yahay meel cariish ahoo waar ah ayaa rasuulka loo sameeyoo loo dhisay yakuunu suu u ahaada cariishka maqara qiyaadatihi maamulkiisii qiyaadadiisa maqarkeeda iyo meeshuu ka soo fulahayay sala allah calayh wasalam wacayanuu waxay u soo saareen oo ay u cayimeen lahu rasuulkay u sameeyeen xuraasan waardiyaalo oo min sharaabi alansaari ansaar dhallinyaradeeda ka mid ah taxta qiyaadati sacad ibni mucaad inay hoos tagaan ninka sacad ibni mucaad lagu magacaabo qiyaadadiisii maamulkiisa dhallinyaradaa rasuulka waardiyeynaysae reer ansaareedna waxaa hogaaminayay oo ay ka amar qaadanayaan sacad ibnu mucaad koox yar oo meel joogta kala dambayn waa inay jirtaa laakiin annagu ma naqaana kala dambayn maanta qof kastaa wuxuu rabaa inuu asagu madaxoodo qof kastaa wuxuu rabaa ka talinaya inuu noqdo qof kastaa wuxuu rabaa ka loo talinaya inuusan noqonin kala dambayntu waa lagama maarmaan waad u jeedaa qiyaadadan yar iyo maamulkan rasuulka xyaardiyada waxay hoostegayaan taxta qiyaadati sacad ibni mucaad sacad ibni mucaad maamulkiisa hoostiisa uma intaa ka bacdi cabba'a waa diyaariyey rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam oo wuxuu kala habeeyey aljeysha ciidanka watajawala wuxuu ku wareegay fii miidaani alqitaali miidaankii iyo bannaankii goobtii dagaalka wahuwa yushiiru asagoo ku ishaaraya biyadihi gacantiisa wayaquulu uuna oranaya haadaa meeshani masracu fulaani waa hebel meeshii lagu dili lahaa wahaadaa meeshaan masracu fulaani waa fulaan meeshii lagu labbi lahaa qaddan beritoole in shaa allah hadduu ilaahay raabo subxaana wa tacaala kalsooni midda ugu dambaysa way saxaabadu qabaan marka haddii xataa nebigeedii uu u tilmaamay abiijaal meeshii lagu dili lahaa ubay ibnu qalf meeshii lagu dili lahaa shaytaankii weynaa meeshii lagu dili lahaa haadaa masracu masracu fulaani meeshaan waa meeshii fulaan masraciisa ahaa wahaadaa kanna masracu fulaan hadan berita in shaa allaahu haddii ilaah yidhaahdo uma intaa kadib baata waa uu beriyey rasuulka yusallii isagoo u tukanaya ilaa jidci shajara geed salkii geed salkiisa ayuu nebigu aaday wabaata almuslimuuna muslimiintiina way baryeen mustariixiina ayagoo istariixaya waxoogaa idan waa la daalnaa socodna waa la soo galay istiraaxay qaateen saxaabada laakiin nebigu ma yeelina ilaah buu hor istaagay subxaanahu tacaala arrin qatara marka la gaaro xaaladdu markay meelahaa marayso waxyaabaha loo cararo waa ilaahay xaggiisa subxaanah wa tacaala rasuulku ma uusan seexanin uma baata yusallii ilaa jidci shajaratin geed salkii ayuu istaago suhra ka dhigtay salaad bayna u kacay nabiga wabaata almuslimuuna muslimiintiina way baryeen mustariixiina ayagoo istiraaxo qaadanaya takhmiruhum ay daboolayso afiqatu kalsooni kalsoonina way daboolaysay muslimiinta oo kalsooni fiican ayay markaa haysteen taqniruhum ayadoo ay camirayso qalbigoodu ay dabooshay ka buuxsantay ahiqatu kalsooni wakaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday qad anzala mid soo dejiyey almatara roob roob ayaa soo qubtay sababta waxay tahay mar allaala markii meeshii la yimid howlahaana la qabtay la seexday bacdamaa wax badan la soo socday janaaba asiibtay gobolkood gobolkood ayaa janaabo asiibtay markaasaa shaytaan ku waswaasiye wuxuu yidhi haye berita laydin dili doonaa idinkoo janaabaysan idinkoo janaabo qabad beri dagaalgeli doontaan waswaas buu ku abuuray ilaahayaa roob soo dejiyey wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday qad anzala mid soo dejiyey almatara roob kamaa qaala sida uu yidhiba id yuqashiyakum wakhti uu idin daboolsiiyey ilaahay an nucaasa gamaanyo amanatan aamin ahaasha darteed oo minuu ilaahay xaggiisa ka ahaatay wayunazil calaykum wuxuu korkiina ku soo dejiyey min asamaa'i xagga cirka maa'an biyo liyutahhirakum bihi suu idinkugu tahiro saad ugu qubaysataan ood ku weysqaadataan oo aad daahir ku haataan wayudhiba cankum uuna idinka qaado idinka saaro xaggiina rijsa shayaani shaytaanka qurunkiisa qurunkii shayaan waa janaabadii iyo waswaasitaankiisii iyo waliyarbita inuu ilaahay xiro calaa quluubikum quluubtiina iimaan uu ku xiro iyo wayuhabita bihi laqdaamu gomdihiina inuu ilaahay ku sugo waayo dhulku hadduu roob yahay dhulku waa la cayrsan karaa gaalada waa la bursan karaa waa lagu carari karaa waana lagu dagaalami karaa haddiise bacaad yahay ama dhagxaan saasoo kale ah in wax badan lagu qaban waayo suuragal ah intaa soo faa'iido yaad roobka markaa ka hesheen id wakhti balxus yuqhashiikum uu idin daboolsiiyey ilaahay uu idinku daboolay an nucaasa lulmo ama gamaanyo nabiga sala allahu calay wasalam uu noo imaan doontaa wuu hurdi doonaa wax yar saxaabadii habeenkii hurdooda iska celin waayeen gaxusaan u haystaa ee sayftiisii garkiisay ku dhacaysaa gaaladii habeenkaas ayagaa isku mashquulsanoo mid hurdo ka timaadaa la waayey sideedaba hurdada xilli cabsi markay kuu timaado naxariis waayo ilaa xaggiisay ka timaadaa xilli cibaado markay timaadaan shaydaan baa u sabab ah kitaabka markaasaa u kala furto oo aad qur-aan akhri isdhahdo haddaad bilowdii hamaansasho halaqsiyo afkalaqaad shaydaan bay ka timid mar allaala marka cabsi iyo waxyaabo adoo ku jira ama xanuun ku haaya hordadii kuu timaadana ilaa xaggiisay ka timid subxaana wa tacaala caaisha mar allaala markii looga soo tegay meeshii loo malaynayay inay ku dhex jirto hawdajka oo laga soo kala tegay markay timid waatay tiri indhahaygaa iga qaalib noqday fanamtu waan horday xaqiiqatan ilahi xaggii subxaana wa tacaala xilliga cabsida ay jirto hordada timaada waa naxariis saa darteed buu ilaah yidhi id yuqashiikum annucaasa amanatan minhu wayunazil calaykum wuxuu korkiina ku soo dejiyey ilaahay min alsamaa'i xagga kore idinkaga soo dejiyey maaan biyo liyutahhirakum bihi suu idinkugu tahiro iyo wayudhira inuu idinka tagsiiyo idinka qaada ilaahay rigsa shayaani shayaanka qurinkiisa iyo walyarbita inuu xiro calaa quluubikum quluubtiina iimaanka ku jira suusan markaa uga daabanin iyo wayahabita bihi alaqdaam gomdaha inuu ilaahay ku sugo gomdihiina inay ku sugnaadaan wafi saraaxi subaxii wahuwa sabaaxu yowmi ljumca waaye waa maalintii jumcaad subaxeeda sabcatacashar min shahri ramadaanna ay tahay sanadii labaad ee hijrada taraa aljamcaani labadii ciidanba kulmay taraa waxaa is arkay aljamcaani labadii ciidan waa muslimiintii kuwii kaafiriintee fadacaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay wuu toogay ilaahiisa sala allahu calayhi wasalam fadaca waa baryootamay rasuulkii alle muxuu yidhi allaahumma ilaahayow haadihi quraysh quraysh waa tana ilaahayow quraysh waa tan qad aqbalat soo qaabishay way soo socotaa bikhuyalaa'iha khoryalaheedii isqaadqaadkeeda iyo wa fakhrihaa faankeeday la soo socotaa ilaahayo abiijahal mar allaala markii warqaddii abaa sufyaan iyo dhambaalkiisii u yimid ee soo noqon la yidhi muxuu yidhi laata iyo cizaan ku dhaartay inaanan noqonin ilaa aan badar tagno aan meesha ku aweyno khamri aan ku cabno giir aan ku qalanoon ku cunno fataadkan ay noogu heesaan waa fanaaniintii ay wateen gabdhaha fanaaniinta ah ee heesana ay noogu dul heesaan carabna ay ogaato heerkan markaa joogno sida ilaahay tilmaamay waa kuwii ka soo baxay guryahooda badaran wa ri'aa annaas kibir iyo istusu dadka buu dhaa ilah subxaana wa tacaala kuwaasoo kale ha noqonina walaa takunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim baqaran waa kibir iyo wa ricaaca annaas istustuska dadka ilaahay ayuu baryey allaahuma haadihi quraysh ilaahay quraysh waa tana qad aqbalad waxay khuyalaa'iha kibirkeediiyo wa fakhriha faankeeda tuxaaduka way ku khilaafaysaa ilaahay watukadib waxay beeninaysaa rasuulaka rasuulkaaga allaahuma ilaahayow fa nasruka gargaarkaaga nasii alladii kaasoo wacadtanii aad ii ballanqaaday ilaahayow gargaarkaagii nasii wacadtanii aad ii ballanqaaday allaahuma ilaahayow axmihim halaag alkhadaata berrito ilaahayow beri naga qaba kuwa ilaahayow beri halaag uma intaa kadib cadala wuxuu simay rasuulka assufuufa safafyaalkii safafyaalkii ayuu habeeyey saasuu saxaabadii u dhex maray wiilkii caqliga badnaa waatuu yidhi qorigii yaraa ee nebiga uu haystuu ku riixay waad i xanuunjisay iga aargudo dharka dhig oo kor u qaad anigu waxayga wax ma saarnee waatii la yidhi waa uu ku booday wuuna dhunkaday maxaa kugu kalifay waxa horteena yaalasay uma jeedin rasuulkii allah waxaan jeclaaday haddaan imanaya xataa jasadkayga iyo jasadkaagoo istaabtay inay iigu dambayso uma cadala asufuuf safafyaalkii ayuu sumay nebiga wa amarahum wuxuu amray anlaa yabdaw inaysan bilaabin bilqitaali dagaalka inaysan bilaabin xataa ya'tiyahum ilaa uu u yimaado amrahu rasuulka amarkiisa ilaa aniga aan amar idin siiyo oo amarkayga idin yimaado dagaal ha bilaabana buu yiri wa qaala rasuulku wuxuu yidhi idakhabuukum idaa haddii akhabuukum ay macnaha aqtarabuu minkum ay idiin soo dhowaadaan baa loola jeedaa idakhabuukum hadday idiin soo dhowaadaan farmuuhum gana oo gamuuneeya leydka iyo gamuunka isticmaala wastabaquu baaqi yeela oo dhaqaaleeya nablakum fallaarihiina gamuuntan ha iska dhammaynina oo si fiican u dhaqaalaysta xa ee u dhaqaalaysta walaa tasulluu ha siidina asufa seefifkana galka ha ka bixinina xataa yaqshuukum ilaa idin daboolaan ilaa ay idin yimaadaano agtiina ay yimaadaan maahane inta kale meeshiina taagnaada haddaad aragtaan inay idiin soo dhow yihiin wadnaha iyo feeraha iyo meel kastoo jasadkooda ka mid ah rameeya oo gamuunka ku tuura gamuunta ha iska dhammaynina ee baaqi yeela wastabcuu dhaqaalaysta nablakum gamuuniyiina walaa tasulluu galgalkana ha ka siinina assuyuufa seefaha oo seefa kula dagaalamina xataa yakshuukum ilaa idin soo daboolaan oy markaa idiin yimaadaan uma intaa kadib rajaca rasuulku wuu laabtay ila alcariish cariishkiisii xafiiskiisii yaraa ayuu u laabtay wa macahu abuu bakar baa la jira radia allaahu canhu abuubakar ayaa markaa nicigiisa ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam fabatahala wuu isdulleeyey oo wuu tadarucay ila allaahi ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala wa dacaahu ilaahay buu toogay wanaashadahu wuu qayladaamiyey wuu qayliyey oo naashadka waa markaad baryaha kor u qaado fatahalkana waad markaad tadarucdood isdullayso si tartiiba ah aad ilaahay u toogto wadacaahu wuu baryey wanaashadahu waa qayliyey rasuulka xataa qaala ilaa uu yidhi allaahuma ilaahayow in tuhlik haddaad halaagto haadihi alcisaabata kooxda intaan yar ee saddexda boqol ee maanta meesha taagan alyowma maanta laa tucbadu abadan weliga lagu caabudi maayo inta maanta ilaahay ku leh oo rabbigow ku leh ee ku caabudaysa waa intaan meesha taagan allaahuma ilaahayow in shi'ta haddaad doonta lam tucbad lagu caabudi maayo bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya abadan weligeed haddaad intaasaa yeesho oo intaan aad maanta halaagto wixii ka dambeeye lagu caabudi maayo oo haddaad doonta lam tucbad bacda alyowm waad samayn kartaa xaalada oo ilaahayow ha yeelin oo intaan u gargaar buu ula jeedaa wabaalaqa wuxuu ku xeeldheeraaday nebiga fi tadaruci tadarucyaduu ku xeeldheeraaday waalibtihaali isdullayntii iyo iyo iyo wuxuu ku xeeldheeraaday ee ilaahay isku dullayntiisa gacmuhuu kor u taagay xataa saqata ilaa ay dhacday gacmaha ayuu kor u taagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam gacmaha ayuu kor u taagay ilaa ay dhacday ridaa'ahu camaamadiisa um, ilaa ridihiisa rasuulku sala allahu calayh wasalam dhulka uu ku dhacay ridihiisa uu markaa dhacay macnaha waxaa loola jeedaa go-i markaa garbaha u saarnaa soo u tadarucayu gacmaha uu ilaahay u baryaayey ayuu kor u qaaday gacmaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam xataa intii saqada uu dhacay ridaa'uhu go-iisa can mankirayhi garbihiisa uu ka dhacay faraddahu waxaa u soo celiyey calayhi korkiisa alsidiiqu wa abubakar abubakar asidiiq wa wuxuu yidhi xasbuka yaa rasuula allah intaabaa ku rasuulka ilaahay ilaahay waa ku ajiibaya ama almushrikuuna mushrikiintiibaa soo haray fastaftaxa minhum waxaa u gargaar iyo fatxi weydiiyey abuu ninkii abuu ayaa in asaga iyo ciidanka muslimiinta la kala furo oo la kala bixiyo alla u weydiiyey faqaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow aqtacunaa keena noogu goyn badan liraxmi qaraabo oo wa aataanaa nala yimid bimaa laa nacrifu waxaanan garanaynin faaxmihi ilaahayow halaag alghadaata berri allaahuma ilaahayow ayunaa keena kaana axabba ilayka xaggaaga loogu jecel yahay aniyi muxamed oo wa ardaa raalli looga yahay cindaka agtaada fansurhu alyowm ilaah maanta u gargaar abu jahal iyo nebigayaa la jecel yahay nebigaa la jecel yahay ilaahay agtiisa yaa waxaan la garanayn la yimid abujahal baa la yimid yaa raxim goyne ku socda abujahal baa ku socda sidaa darteed buu asaga istiftaax buu samaynayaa in asaga iyo qoomkan la kala xukmiyuu raadinayaa ama almushrikuuna mushrikiintii fastaftaxa minhum waxaa u kala furud weydiiyey abujahal faqaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow aqatacunaa keena ugu goyn badan annaga iyo muslimiinta lirriximi kharaabada oo wa aataanaa noonoola yimid bimaa laa nacrifu waxaanan garanayn faaxrimi ilaahayow halaag oo baabi'i alkhadaata berrito allaahuma ilaahayow ayunaa keenee muslimiintii annaga ama anigii muxamed kaana ahaaday axabba ilayka xaggaaga mid loogu jecel yahay wa arda cindaka agtaadana looga raali yahay fansurhu alyowm maanta u gargaar tibaa dhacaysa qofkuu ilaahay jeclaa buu u gargaaray qofka xaqa la yimid buu u gargaaray intaa wixii ka dambaysa waxaa bilaabanayaa mubaarasa wax lagu magacaabo mubaarasadii iyo dagaalkiiba haddana la gudageli doonaa saddex nin oo gaalada ka socota intay seefahooda la soo baxaan oo ay bannaanka dagaalka soo istaagaan yay dhihi doonaa noo soo baxa noo soo baxa noo soo baxa maxaase dhici doonaa waanu arki doonaa haddii rabbi idmo wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala